alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xisnulmuslim baynu ku soo jiray baabka boqol iyo lixyo toban altakbiiru ida ata rukna alaswad takbiirta la takbiiranayo allahu akbar la odhanayo markuu yimaado xajarulaswadka markuu yimaado xadiiska laba boqol iyo afariyo taafa anabiyu sala allahu aleyh wasalama bilbeyti calaa baciir nebigu calayhi asalaatu wasalaam waa ku dawaafay beytka calaa baciirin tulid korkeed xaaluu ku sugan yahu ku dawaafay kullamaa ata rukna ashaara ilayhi bishayin cindah mar kastoo uu rukniga yimaado bimacnaa xajarulaswadka yimaado ashaara ilayhi nebigu waa tilmaami jiray calayhi asalaatu wasalaam rukniga bimacnaa xajarulaswadkaas ayuu tilmaami jiray yani rukni waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa waa koonaha marka maadaama koonahan uu ku jiro ayaa rukn alaswad waxaa looga jeeda xajar alaswad yani laga tilmaamaya ashaara ilayhi bishayin cindah nebigu wuxuu ku tilmaami jiray calayhi asalaau wasalaam shay agtiisa ku sugan wa kabara waana takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray xadiiskana bukhaari baa soo wariyey min xadiisi cabdillahi bni cabbaas xadiis kaloo la mida wuxuu sheegayaa inuu cabdullahi bnu cabbaas yidhi taafa anabiyu sala allahu aleyh wasalam fii xajati alwadaaci calaa baciirin yastalimu arukna bimixjan waxaa soo wariyey bukhaari baa isagana soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tawaafay isagoo tulud saaran rakuub ahaan ka dhigtay ayuu ku dawaafay oo isagoo tuluddaa saaran oo rakuub ay u tahay ayuu ku dawaafayo ku wareegayey kacbada cagaha kuma soconayn culamada qaarkood waxay dhahay xikmada ku jirta waxaa ka mid a inay dadku si fiican nebiga u wada arkaan calayhi asalaatu wasalaam si waxa weeye ay ugu daydaan tilmaamihiisa iyo waxa uu samaynayo oo markaa waxa si fiican ugu muuqdo xaaja inay jirtayna waa dhici kartaa uu nebigu u baahnaa taasna waa suuroobi kartaa ama uu daallanaa ama wax la mida yastalimu rukna bimixjan wuxuu ku taabanayey eh, xajaru aswadka bakoorad buu ku taabanayey yani ul markaa madaxa ka qalloocda ayuu ku taabanaya ul madaxa ka qalloocda waa bakoorad ayuu ku taabanaya oo masoomma wareegey markuu xajaru aswadka soo gaadho ayuu marka waxaweye usha ku taabanayey usha ayuu ku taabanayey xadiis kale wuxuu sheegayaa abitufayl laga soo warinayo inuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yatuufu bilbeyti wayastarimu rukna bimixjanin macahu wayuqabilu lmixjan muslim baa saxiixa ku soo wariyey haddii waxa weeye marka makhrajka xadiisku haddii xadiiska cidda soo warisay saxaabada ay kala duwanaato lama yidhahdo waa riwaayo waxa la yhaha wa xadiis mustaqili ah walow haba isku mid ahaadaan yani waxa weeye hadday xataa labada xadiis matni ahaan isku mid yihiin laakiin laba saxaabi ay soo kala wariyeen lama odhanayo waa riwaaya markaysa marka waxaan ayaa sidan markaa riwaaya lilxadiis ayaa sidan ku soo aroortay waxaa la odhanaya wa xadiis mustaqili ah ayaa la odhanaya sababta marka waxa weeye dhacda inay culammadu wakhtiyada qaarkood xadiis matnigiisu saxiixa bukhaari iyo muslim ku sugan yahay ay yidhahdaan xadiiskan bukhaari ma soo weriy markuu saxaabigii ka duwanaado dadka aan garanay waxay odhanayaan lafdiga markay eegaan matniga xagguu u leeyahay markaa kuma soo warin bukhari muslim soo ku yaalla bukhaari waxaa la odhanaya mar haddayna isku saxaabi ahayn waa kala duwan yihiin bukhaari wuxuu ku sugan yahay isagoo markaysaga min xadiisi ibni cumara ama min xadiisi abi hurayra xadiiskana waa min xadiisi cabdillahi bn mascuud marka waa xadiisun aakhar matniga ha eegin waxaad eegtaa markayse marka waan cidda soo warisay marka abi tufayl waxau yidhi waxaan arkay rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo kacbada ku dawaafaya oo xajaru aswadka ku taabanaya bakoorad marka uu haystay ayuu ku taabanaya bimixjanin macahu wa yuqabilu lmixjan waxaanu dhunkanayaa yani bakooradda halkuu ku taabtay xajaru aswadka ayuu dhunkanaya xadiiskaana muslim baa soo wariyey calaa kulli xaal xajar aswadku waa dhagax jannada laga keenay sida axaadiista qaarkood ay sheegayso waa afdalu xajar fi dunya waa dhagaxa ugu mudan ee ugu fadliga badan ee adduunyada ku sugan asalkiisuna wuxua min aljanna waagii horena waa caddaan jiray sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa madoobeeyey dembiyadii gaalada ayaa madoobeeyey yacni marka dembiyadii gaalada ayaa madoobeeyey iminka waxa weye waa madow yahay yani shay madow shayga ugu madow buu la mid yahay madowga lakiin marka hore wuxuu abyad ashaddu bayaadan min allaban caanaha markii hore waa ka caddaa laakiin dembiyada aadamiguu la madoobaaday hadduu siduu ahaan lahaa uu ahaada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caddaantiisii ku baaqi noqon lahaa qof kastoo taabtaa hadduu xanuunsanaya waa bogsan lahaa yani saas xadiis baa ku soo aroray culamada qaarkood ay quweeyeen marka xajar aswadka tawaafkaa laga bilaabaa laguna dhammeeyaa marka kacbada lagu dawaafayo waxaa laga bilaabaya xajaru aswadka laga bilaabaya mawdican xajaru aswadka ahayn haddii laga bilaabo intaa ka horeysa waxay noqonaysaa yani marka mulqan ya waxba laga soo qaadi maayo masaloo kale xajaru aswadka iyadoo la dhaafay ayuu marka waxa weye meel dhexe ka bilaabay ma odhanayo halkaan ka bilaabun baan ka tirsanaya markaan halkaas soo gaadha marba ii noqonaysa oo dee toddoba goor saasaan ku dhammaynaya xajul aswadka waa laga bilaabaa waana lagu dhammeeyaa waa laga bilaabaa waana lagu dhammeeyaa marka waxaa sunnaa ah aswadka in la dhunkado nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhunkaday xajul aswadka arrinka dhunkashada ku saabsan shiikhu inuuma qorin laakiin takbiirta ayuu ka eegay dikriga la odhanayo bes waa u noqonayna taas waxaa sunnaha xajul aswadka in la dhunkado a oo mar kasta xajul aswadka in markaa la dhunkado ayaa sunno ah oo lagu wareegayo kacbada ya yani waxa weye sidaas yani markaa loo dhunkado waayo wuxuu sheegayaa kulama ata rukna ashaara ilayhi bishay markastuu rukniga yimaado waxbuu ku tilmaamaya waa martaba markaa dambe tilmaantu laakiin maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya in marka hore la dhunkado haddii ruuxii u suuro gasho inuu dhunkado adigu markaa waxa weye kolle tiib iyo udgoon badan baa la mariyaa wakhtiga uu qofku muxrimka yahay waxa fiican inaan markaysaa waxa ku taaban jidhkiisa waayo ruuxa muxrimka ahi dee udgoon looma ogolaa isagana waxa weeye markaa udgoon baa ka buuxa yani waxaa lagu shubay markaysa markaa cadaro yani waxa weyan ayaa lagu shubay waxyaale udgoon hadduu marka waxa taabto inuu udgoonkii doonanayo ayay markaa noqonaysa marka wakhtiga aanu muxrimka ahayn ama uu xalaaloobay xalaalowgii yaraa ama aanu muxrimka ahayn buu dhunkanaya caadatan hadda saasaa dee udgoonku markaa u yahay haddii laakiin de ay dhacdo in mar la maydho aan udgoona markaanu lahayn laa maanica markaa inuu dee taabto ama dhunkado walow ba ha aada taasi haddii ay ku adkaato martabada labaad waxay tahay waa inuu shay ku taabto xajru aswadka oo shaygaa uu ku taabtay dadna halkuu kaga taabtay uu dhunkado masalan oo kale gacantuu la gaadhay waa ku istilaamay gacanta gacantii waa dhunkanaya halkuu ku taabto uu dhunkanaya masalan oo kale markaa ul buu taabsiiyey ushii uu taabsiiyey halkiibuu dhunkanaya taasina waa martaba labaad martabada saddexaad waxay tahay haddii aan waxba la gaadhin wuxuu samaynayaa ishaaro tilmaan uu tilmaamayo ayuu markaa samaynaya ishaarada tilmaantana wuxuu ku tilmaamaya yani waxa weeye gacanta midig iyaduna axaadiista qaar bay ku soo aroortay inuu gacanta midig markaa waxba ku ishaaraya marka uu mar walba xajur aswadka marayo waa inuu xagga xajur aswadka u jeestaa markuu u jeesto ayuu gacanta midig marka wa ku tilmaamaya labada gacmood kuma wada tilmaamayo dabeedna allaahu akbar buu odhanaya dabeedna marka waa soconaya inuu halkaa taagnaado ku ducaysto ma aha waayo ma soo aroorin nebiguna ma samayn alayhi salaau wasalaam nebiguna alayhi salaau wasalaam ma samayn marka taasna saas yadaa weyi haddii markaa aanu shaygaa taabsiinin ma dhunkanayo shaygaas waayo xajarasuulkii ma taaban mar haddaanu taabanna shaygii ma sii dhunkanayo ama gacantiisa ha noqoto ama marka wuxuu tilmaamaya ha noqote oo gacanta ku haya taasna iyadana saas weeye mar kastuu soo marana sidii si la eegumuu samaynaya wuxuu tawaafka mar walba shawd kasta ku bilaabaya allaahu akbar nebiguna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ya cumaru inaka rajulun qawiyun fala tu'di daciif cumaro waxaad tahay nin xoog badan ee ruuxa daciifka ah ha dhibin xajar aswadka taabashadiisa ama dhunkashadiisa fain khalaa laka alxajaru yani marka waxa weyaan ni faqabilhu haddii xajaru aswadku kuu bannaanaado yani waxa weeye dhunko ya wailaa fastaqbilhu wakabir hadduu kuu bannaanaan waayana qaabil oo xaggiisa u jeeso oo takbiiro allahu akbar dheh xadiiskana sheekh albaani waa quweynaya marka in la istiqbaalayo xaggiisa loo jeesanayo lana takbiiranayo oo allahu akbar la odhanaayo ayaa xadiikaasina markaa tilmaamaya ayaa xadiiskaasina eh, tilmaamaya dhunkashada la dhunkanayo loogama jeedo barakaysi la barakaysanayo loogama jeede itibaac nebiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam baa loo jeedaa sida xadiiska saxiixaynkuba sheegaayo cumar ibnu khataab inuu dhunkaday xajaru aswadka dabeedna wuxuu yidhi eh, wallahi inii laaclamu anaka xajarun la taduru wala tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yuqabiluka maa qabaltuk wuxuu yidhi wallahi waan garanayaa inaad dhagax tahay oo aanad waxna dhibayn waxna anfacayn oo dhib iyo dheeftoonna aanad lahayn haddaanan arki lahayn rasuulka calayhi asalaatu wasalaam oo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen bes waxaan kuu dhunkanayaa itibaac nebiga aan raacayo nebiga raacitaankiisii la raacayey ee lagu dayanayey baa loo samaynayaa waa cibaado ilaahay lagu caabudayo xajar aswadkana mid laga barakaysanaya ma aha tabaruk loogama jeedo marka sidaas yada ah weeyaan marka la khatimaayo oo tawaafkii marka u dhammaado marka ugu dambaysana markaa ma samaynayaa inuu waxa weeye markaa takbiirto ama markaa waxa weeye uu markaa taabto ha hadday u suuro gasho hadday taabasho tahay iyo hadday dhunkasho tahay iyo haddii waxa weeye markaa ishaare ay tahay yani daahirka xadiisu muxuu sheegaya kulama ata rukna ashara ilayhi bishayin cindahu wakabar markana dee waxa weye waa u yimi baabka adducaau bayna rukn اlyamani walxajar aswad ducada lagu ducaysanayo xajaru aswadka iyo ruknulyamaaniga dhexdooda lagu ducaysanayo ayuu markaa baab u yahay oo lagaga hadlayaa maxaa la odhanayaa labada rukni dhexdooda kacbadu waxay leedahay afar koonay leedahay labada koon ee galbeedka waxba kuma soo aroorin waayo qawaaciddii ibraahim kuma fadhiyaan labada koone ee barigu waxay ku fadhiyaan qawaaciddii ibraahim bay ku fadhiyaan marka labada khusuusiyaa loo yeelay oo koonaha uu ku jiro xajaru aswadka isaga marka waxa weeye dhunkasho iyo taabasho ayaa mid waliba u soo aroortay koonaha kale ee marka isaguna markaa ah koonfur bari xiga koonfur bari koonaha xiga isagana waxa weeye waxa u soo arooray taabasho laakiin lama dhunkanayo wixii lagu taabtayna la dhunkan maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam koonaha koonfur barina waa taabtay marka taabashadaasuu leeyey waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam labadaa taabashada la taabtaa ya ina masxahuma yoxutaani alkhataayaa xataa taabashada la taabtaa labadaa koone yani xajaru iyo koonaha kale koonfur bari taabashada la taabtaa dembiyaday daadinayaan daadin laakiin cid inuu u dhiibo ruuxu maaha oo cid u jiidho waayo shay sunno ah dadaalka uu ku dadaalayo inuu marka waxa cid ugu tacadiyo ama u dulmiyo ama markaysa markau jiido ma aha waa inuu marka dadka xurmadooda ilaaliyaa u dhowraa aanu dhibin dee dembi inuu u galo ila maaha marka haddaba labada dhexdooda muxuu odhanaya markuu koonaha koonfur bari ka soo laabto aanu weli xajur aswadka gaarin labadaa dhexdooda dikri la odhanaya ma soo aroorta wuxuu sheikhu yidhi wuxuu odhanayaa rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ducadaas ayuu ku celcelinayaa oo ku ducaysanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada gudaheeda xasanatan wanaagna sii wa fi alaakhirati aakhira gudaheedana nasii xasanatan wanaagna sii waqinaa naga dhowro naga ilaali cadaaba annaar naarta cadaabteeda naga ilaali xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed iyo nasa'i fi lkubra iyo ibnu xibaan iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey xaakim waa saxiixiyey calaa sharti muslim ibnu xibaan waa saxiixiyey ibnu khusayma waa saxiixiyey albani waa taxsiiniyey oo wuxuu yihi waa xasan xasanu isnaad saas yadaa buu yidhi marka wuxuu tilmaamayaa inuu cabdullahi ibnu saa'ib uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aley wasalam yaquulu maa bayna ruknayn waxaan maqlay nebiga calayhi asalaatu wasalaam oo odhanaya labadaa rukni dhexdooda bimacnaa labada koone e yacni yaman xiga ama bari xiga dhexdooda wuxuu odhanayey rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar saasuu ku ducaysanayey marka ducadaas lagu ducaystaa inay fiicantaa laga qaadanaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wanaaggaa maxaa loo jeedaa aqwaal kala duwan bay culammadu yidhaahdeen bacdu ahli cilmi waxay dhahen xasanada waxaa looga jeedaa caafimaadka iyo qadarulkifaaya in la helo yani quud lagu noolaado oo qadarka ruuxa markaa ku filan ah sidaa waxaa yidhi qataada waxaa kaloo la yidhi fi dunya xasanatan waxaa loo jeedaa almar'atu saalixa gabadha wanaagsan cali baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi xasanada waxaa loo jeedaa cilmi iyo cibaado xasan baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi xasanada waxaa looga jeedaa maalka wanaagsan ee xalaasha ah sudi baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi xasanada waxaa la yidhahdaa awlaadda baariyiinta ahee aan markaa waalidinkaarka ahayn ama ammaanta wanaagsan ee khalqigu ku ammaano ibnu cumar baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi caafimaadka iyo kifaayada yacnii in markaa cadawyada lagaa kaafiyo iyo in lagaaga hiiliyo iyo in marka faham lagu siiyo kitaabka qur'aanka ah ayaa xasanada aqwaal badan baa la sheegay aqwaal badan ayaa la sheegay haddii la eegana siiqa ahaan xasana waa nakira fii siyaaqi alisbaat hadal la sugaayo gudihii ayaa nakira ku timi nakiraduna hadday siyaaqulisbaat timaaddo cumuum ma faa'iidaysay itlaaq bay faa'idaysay marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa xasano kastaa lagu xambaarayaa adduunyada lagu helo hadday markaa nakirada siyaaqulisbaat dhacday aynay faa'iidaynin cumuum sababta ay marka ugu xambaareen macnaha guud maxay tahay jawaabtu waxay tahay ahlucilmigu waxay tilmaamayaan ka qaacida ahaan inaan si guud uga imanin nakira hadday dhacdo hadal la sugaayo dhexdood hadal la sugaayo dhexdii hadday dhacdo inaynay cumuum faa'iideyn si haaliba laakiin mararka qaarkood haddii qarina ku tusinayso inay faa'idayso waa dhacdaa waa dhacdaa inay faa'idayso hadday maqaam imtinaan tahay ama maqaamada qaarkood ama qariina loo helo xaalaadka noocaasoo kale waa ku tusinaysa culamada qaarkood weji kale ka eegeen waxay yidhahdeen xasanadu waa mutlaqa waa la ilaaqay xasanadii maadaama la ilaaqay mid lagu ducaysanayana ay tahay waxay ku dhacaysaa alxasana alkaamila xasana mutlaqa waxay noqonaysaa xasano dhammaystiran ee naaqisa noqon mayso xasano dhammaystiran maadaamay tahayna waxay ku dhacaysaa kullu xasana yani markaa fi dunya maqaamu ducaa la joogaa xasano kastoo adduunyada ku sugan baa soo gudagelayso waxay noqonaysaa xasana kaamila fi dunya markaa fa tashmalu jamiica xasanaatiha xasanaadkii adduunyadoo dhan bay camimaysa wa fi laakhirati xasana aakhiro gudaheedana xasano ilaahow nasii xasanada nasii aakhiro waxaa soo gelaya ashyaa badan waxaa soo gelaya annona sii waxaa soo gelaya naar naga badbaadi waxaa soo gelaya noo dembi dhaaf waxaa soo gelaya derajo koraysana sii waxaa soo gelaya naga raali noqo waxaa soo gelaya eh, ilaahw markaa iskaayo tusi oo aanu ku aragno yani waxaa soo gelaya nebiyadiiyo dadkii wanaagsana aan la rafiiqno iyaduna waxay noqonaysaa wax kastoo xasano oo fil aakhirati ku sugan inay soo geliso waqinaa cadaab annaar cadaabnaarka naga dhowr naarta cadaabkeeda cadaaba naar waxaa soo gelaya kulkeeda iyo qabowgeeda zamhariiradeeda iyo waxa weeye kulka marka waxa dhuuriga kulul ee markaysa marka yani ay gelayso meelaha daldaloola iyo gaajadeeda iyo haraadkeeda iyo qarmuunkeeda iyo cidhirigeeda iyo waxyaalaha marka wax lagu ciqaabe ee naarta gudaheeda ku sugan hadday tahay marka dibqalloocyadeeda iyo abeesooyinkeeda iyo marka waxa weeye yani waxyaalaha lamidka kullu dalika soo gelay war qariiba waxaa laga soo wariyey cali inuu yidhi rabbana aatina fi dunya xasana waxaa looga jeedaa almar'atu saalixa gabadha wanaagsan wa fi alaakhirati xasana waxaa looga jeedaa xuuralciinta wa qinaa cadaaba annaarna waxaa looga jeedaa gabadha xun sidaa inuu ku fasiray hadday ka asaxdo wuxuu uga jeedaa tamhiila inuu ku koobaayo ugama jeede ee inuu tusaalaynayo uga jeedaa waxaanay u egtahay noocii ishaariga la odhan jiray oo kale mooddaa inay u egtahay khaasatan wa qinaa cadaaba annaar xuurliciintu inay soo gelayso dee jannada wixii ku sugnaa iyo wanaagyadii aakhire ku sugnaabay ka mid taho inay soo gelayso ishkaal kuma jiro lakiin waxaa baciida ah, waqinaa cadaaba annaar in lagu fasiro yani almara asaliita ama almara asayi'a gabadha xun marka in lagu fasiraa waxa weye waa arrin baciid ah culamo badanoo mufasiriina markaa yidhahdeen xasanada adduunyada iyo xasanada aakhiraba waa caam bay noqonaysaayo xasano kastaa soo gelaysaa fi dunya aw fi alaakhira baabka boqol iyo siddeed iyo toban ducaau lwuquufi cala asafa waalmarwa safa iyo marwa istaagga la ysku taago ducada lagu ducaysanayo xadiidka laba boqol iyo lix iyo soddon lama danaa sala allahu alayh wasalam min asafa markuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam u soo dhowaaday safa qara'a waa akhriyey ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah safa iyo marwa yani tawaafka lagu tawaafayo ama markaa la sacyinaya min shacaa'ir illaah waxay ka mid tahay calaamaadka diinta ilaahay bay ka mid tahay aayadda ayuu akhriyey dabeedna wuxuu yidhi abda'u bima bada'a allaahu bih waxaan ku bilaabayaa wuxuu ilaahay ku bilaabay fa bada'a bisafa safa ayuu ku bilaabay bimacnaa safa iyo marwa dhexdooda toddoba goor baa sacyi lala imanaya oo la soconayaa waa sabca maraad sacyi waa la yidhahdaa tawaafna waa la yidhahdaa falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima yani tawaaf baa laga cabira tawaaf bayna asafa walmarwa waa la yidhahdaa sacyina waa la yidhahdaa in allaha kataba calaykum asacya fascaw marka kee laga bilaabaya toddobada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka bilaabayaa ku ilaahay ku bilaabay labada keebu horaan sheegay ma safa mise marwa safa markaa safadan ka bilaabaya waxay ku tusinaysaa khusuusiyada ay leedahay bilowga ilaahay ku bilaabay baa laynagu baraarujinaya iyadoo waawga aan loo isticmaalin tartiib oo ay caan tahay in la yidhahdo waa limutlaqi aljamci kulmin keliyoo la kulminayay waawgu faa'iideeyaa ayuu haddana nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi asalaatu wasalaam kii la horraan sheegay in la horraan sameeyo inay tahay abda'u bima bada'a allahu bihi wow baana laysugu cadfay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah fabada'a bisafa safuu ku bilaabay faraqiya calayhi waa koray raqaa yarqii waa tufitaanka raqiya yarqaana waa koritaanka marka waa raqiya hadda maaddadani waxaynu u sheegaynaa ta kale si ay kugu kala calaamadsadanaan si aad u kala garato aad markaa safa ayaa nebigu koray calayhi salaatu wasalaam ilaa uu kacbada arkay faistaqbala alqibla qibladu qaabilan oo u jeestay xaggeeda fawaxad allah ilaahay buu keliyeeyey wa kabbarahu ilaahay waa weyneeyey allahu akbar buu yidhi wa qaala wuxuu uhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay baa uluhiyada xaqii u sugnaatay laa shariika lahu xaal aanu ilaahay wadaaga lahayn baa uluhiyada xaqii u sugnaatay lahu lmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulkigu oo wax walba ilaahay isagaa mulkiya makhluuq kastaba isagaa leh caalamkao dhan iyo makhluuqaadkao dhan isagaa mulkiya walahu lxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday xamdi dhammaystiran oo kaamili wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay mid u awood badan laa ilaaha ila allahu waxdah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay anjaza wacdah waa fuliyey ilaahay ballanqaadkiisii wa nasara cabdah waa u gargaaray addoonkiisii waxaa loo jeedaa rasuulu llahi muxamed sala allahu aleyh wasalam baa loo jeedaa wahazama alaxzaaba waa jebiyey yani gaashaanbuurtii ayuu jebiyey gaashaanbuurtii gaalaad waxdahu xaalu allah keligii yahay buu jebiyey uma dacaa bayna dalik dabeedna nebigu waa ducaystay intaa dhexdeeda qaala mila haada alaaa maraat saasoo kale wuxuu yidhi saddex goor ayuu yidhi alxadiia ay iqra alxadiia xadiiska akhri ama akmil alxadiia xadiiska dhammaystir haddii la kordhigo ficil baa loo qadaraya haddii godaalka sida hadda markaa nuskhada inoogu sugan oo in la godo hadday tahay iyadana waxaa loo alxadiisu kaainun bitamaamihi wuxuu ku sugan yahay dhammaystirankiisu ku sugan yahay weji saddexaad waa banneeyaan alxadiisi in la yidhaahdo lakin iyada waa laga fiican yahay waayo waxay noqonaysaa ilaa aakhiri alxadiis marka xarfu jarkii oo maqan jaarkii oo maqan in haddana jarkii la baaqi yeelo ayay noqonaysaa taasina waxa weeye waa khilaafu alqiyaas wa fiihi fafacala cala almarwati kama facala safa marwo korkeedana wuxuu ka sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu safa ka sameeyey oo intuu koray ayuu intii in laga akhriyey ku ducaystay saasuu la yimi xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi jaabir wuxuu ka mid yahay xadiiskii dheeraa ee jaabir buu ka mid yahay xadiis macruufoo xadiisu jaabir la yidhaahdo aad uga warramaya nebiga xajkiisa calayhi asalaatu wasalaam ayaa jira axaadiista markaa ka warantay markaa xaju nabiy sal allahu aley wasalam xadiiskaa jaabir xadiis la midi ma jiro saas aawoodee ahlucilmigu aad iyo aad bay u ammaaneen saas ahlucilmigu aad iyo aad bay u ammaaneen yani markaa xadiiskaas ya yani waxa uu koobsaday waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey lakiin riwaayaadka qaarkood oo muslim ka baxsan baa jira culamada muxadisiintuna aad iyo aad bay u ammaani jireen sida uu xajka nebiga uga warramay tafaasiisha uu sheegay yani umuuraha uu ka warramay sida xikaayada arrinkaa uu ka xikaayoonay u sardiyey oo u taxay aad iyo aad bay badnay badnayd asbaabta keensatay markaa sheekh albani asbaabta keensatay sheekhu alalbani inuu risaalaba ka qoro ou yihi xajatu nabiyi sala allahu aleyh wasalam kamaa rawaaha jaabirun ya xajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii jaabir u soo wariyey dabeed markaa wuxuu sameeyey culammada markaa wuxuu keenay culammadii aad u ammaantay dabeedna wuxuu yidhi riwaayada muslim soo wariyey ammaaneene riwaayaadka kale in laga soo guro ee markaa xadiiskani leeyahay aan muslim ku dhicin ya kutubta kale laga soo guro iyadoo sixa uun loo eegayo dee waxa weeye taasi waa macno weliba ka ziyaada atay ammaanayaan culammadu ya marka kitaab buu markaysaa ka qoray xaajat nabiyi la yidhaahdo dabeedna marka waxa masaa'ishana uu ku hoos sharxayo duruqda xadiiskana uu ururinayo yani masaa'ishana uu ka warramay waxyaalaha laga istimbaadayo waxyaala lagala baxayana uu tilmaamayo waayahay waxaa laga qaadanayaa safa iyo marwe marka lagu tawaafaayo ama safa iyo marwa marka la sacyinayo oo toddobadii goor sacyi la samaynaayo waxaa laga qaadanayaa in dee adkaartaa la odhanayo inta safa korkeeda la koro ayaa la takbiiranaya dabeedna waxaa la odhanaya laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamd wahuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaha ila allah waxdahu anjaza wacdahu wanasra cabdahu wahazama alaxzaaba waxdah saasaa la odhanaya dabeedna waa la ducaysanaya haddana waxa weeye intii in leeg baa la soo odhanaya haddana waxa waa la ducaysanaya haddana intii in leeg baa la odhanaya haddana waa la ducaysanaya saddex goor baa lagu celinayaa saddex goorbana waxa duca ayaa laga dambaysiinaya duca ayaa laga dambaysiinaya marwo marka la korna intii in leeg baa laga odhanaya in leeg baa laga odhanaya sacyigaa safa iyo marwa marka ah, safa laga bilaabo oo marwe la tago waa hal mar marka haddana marwa laga soo bilaabo oo safa la yimaado waa mar labaad saasay noqonaysa laakiin inta safa laga tago in safa lagu soo noqdo mar la xisaabin maayo bilowga safa laga bilaabo marwe marka la gaadho hal mar baa dhacay sacyigii mar baa lala yimid marka haddana marwa laga soo bilaabo oo safa la yimaado waa mar labaad toddoba gooroo saasaa la tirinaya markaa safuu ka bilaabmayaa marwaanu ku dhammaanaya ila waa tiro isdheere geesna saddex goor baa loo soconaya geesna afar goor baa loo soconaya ya saas yadaa wey xagga marwe waxaa loo soconayaa afar goor xagga safana waxaa loo soconayaa saddex goor toddobadii saasay ku dhammaystirmaysa toddobadu sidaas ayay ku dhammaystirmaysaa toddobadu saasay ku dhammaanaysa wahazama alaxzaaba waxdah waxaa loo jeedaa gaashaanbuurihii gaalaad ee maalintii ghaswatulaxzaab isa soo gaashaanbuuraystay inuu ilaahay jebiyey marka waa ictiraaf nicmada ilaahay la qirayo oo rabbi lagu ammaanayo yacni weeye inuu ballanka oofiyey inuu addoonkiisa u gargaaray muxamed ah nebi maxamed ah calayhi asalaatu wasalaam inuu ciidamadii gaalaad jebiyey waa ammaan ilaahay la ammaanaayo oo marka waxa weye loogu shukri naqayo saas yada wey baabka boqol iyo sagaaliyo toban adducaau yowma carafa ducada lagu ducaysanayo maalinta carafa xadiiska laba boqol iyo toddobiyo soddon khayru ducaa'i ducaau yowmi carafa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi duca waxa ugu fiican ducada maalinta carafa lagu ducaysto wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaan anigu idhaahdo waxa ugu wanaagsan buu yidhi ugu khayr badan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan idhaahdo waxa ugu khayr badan ana anigu aan idhaahdo wannabiyuuna min qablii nebiyadii iga horreeyeyna ay yidhaahdaan waxa ugu khayr badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay baa uluuhiyada xaqa ahi u sugnaatay laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn oo cid wax la wadaagtaa ayna jirin wuxuu la gaarka yahay cid la wadaagtaa xaalayna jirin ayaa allah ay u sugnaatay uluuhiyada xaqa ah iyo ilaahnimada xaqa ahi lahu lmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulki oo dhammi oo wax walba isagaa mulkiye mulki xaqiiqi oo dhab ah cid la lihiina ma jirto cid la wadaagtaana ma jirto walahu alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaq oo dhammi wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay mid u awood badan ayuu ilaahay yahay xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey min xadiisi cabdillaahi bni camr bni caas sheekh albaanina waa taxsiininaya duruq kale oo markaa macnahaasoo kale sheegaysaana waa jiraan oo kaleo soo aroorayna waa jiraan xadiiskani wuxuu ka warramayaa maalinta carafa ducadeedu inay fadli badan tahay maalinta carafa waa fadli badan tahay waxaana u soo aroortay fadaa'il ayaa u soo aroortay waxay ka mid tahay maalmihii tobanka ahaa ayay ka mid tahay oo uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa min ayaamin maalme ma jiraan alcamalu asaalixu fiihinna khayrun camalka wanaagsani uu ka khayr badan yahay xagga ilaahayna looga jacayl badan yahay min hadii alayaam maalmahan yacani wuxuu u jeedaa ee cashru dilxija tobanka maalmood ee bisha dulxija ama arafa ugu horeeya ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegayey marka tobankaa maalmood inay yihiin maalmaha ugu khayrka badan ilaahayna ugu jecel yahay camalka saalixa lala yimaado ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskana wuxuu ku sugan yahay saxiixa oo waa fii saxiixi albukhaari xadiid kale waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam afdalu ayaami dunya ayaamu alcashr maalmaha adduunyada waxaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan maalmaha tobankaabaa ugu khayr badan maalmaha tobankaana waxaa loo jeeday tobankaa dulxija ugu horeeyaa loo jeeday xadiiskana waxaa soo wariyey bazaar wakhayruh min xadiisi jaabir sheekh albaanina waa saxiixinaya maalinta carafa lafteeda waxay ka mid tahay maalmaha iyadoo ka mid a haddana waa maalmaha ugu fadli badan oo maalmaha tobanka ah waxaa ugu sii fadli badan yowmu carafa iyo yowmu naxri maalinta ay sagaalka tahay sagaaloodka bisha carafa sagaalka arafo iyo maalintay tobanka tahay labada maalmood baa ugu sii fadli badan waxaana sii fadli badan yowmu carafa waxa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ma min yowmin akhara min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaari min yowmi carafa maalini jirto ay ka badan tahay ilaahay inuu ka xoreeyo naar cid ka xoreeyo addoon uu naar ka xoreeyaa maalin ay ka badan tahay ma jirto maalinta carafa naar xoreynta in addoommada naarta laga xoreeya waa maalintay ugu badan tahay siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa maalintay ugu badan tahay xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka eh, maalintani waa fadli badantah waxay isweydiiyeen culammadu yowmuljumuca iyo yowmu carafa kee fadli badan waxaa laga soo naqliyaa sheekh taabiciya inuu yidhi yowmu ljumuca fadli badan laakiin saxiix ma aha siday jamaahiirta culammadu qabaan waxaa fadli badan yowmu carafa ayaa fadli badan waxaa laga yaabaa inuu marka waxa weeye cidda tidhaahda yowmu jumuca fadli badan inay arkeen xadiiska sheegaya khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu maalin qoraxi soo baxda waxaa ugu khayr badan maalinta jumcada ayaa ugu khayr badan laakiin xadiiskaas wuxuu markaa sheegayaa ayaamu lusbuuc yacnii ayaamaha wiigga ayuu sheegayaa inay yowmuljumuca ugu khayr badan tahay laakiin fadaaisha yowmu carafa ay koobsatay yacni waxaweye ma koobsan yowmu jumuca oo ay tahay marka waxa weeye maalin yacni maalinta ugu xoraynta badan addoommada naar in laga xoreeya ay ugu fara badan tahay oo ay tahay maalintuu ilaahay soo dhowaanayo ilaahay marka waxa yowmu carafa axaadiista waxaa ku soo aroortay innahu layadnu waa soo dhowaadaa addoommadiisa usoo soo dhowaadaa uma yubaahi bihim almalaa'ika dabeedna malaa'igtu ugu faanaa ma araada haaulaa kuwaasi maxay doonayeen kuwaasi addoommadii carafe taagan oo waxa weeye markaysaa laba go'a cadcad sitaa oo ilaahay uu ibtihaalaya ilaahay baryaya ilaahay markaa waxa dembi dhaaf weydiisanaya ayuu yidhaha ma araada haaulaa kuwaasi maxay rabaan kuwaasi maxay rabaan marka fadaa'il markaa yacni gaara ayay sidaa u koobsatay maalintani marka ay koobsatay yowmu carafa marka ayaamaha sanadka marka la eego waxaa ugu fadli badan yowmu carafa ayaa ugu fadli badan waxayna ku jirtaa tobankii maalmood ee sanadka ugu khayrka badnaa ayay ka mid tahay yowmu carafa ay ka mid tahay yowmu carafa maalintaasay marka ka mid tahay marka fadaa'il khaasa oo ku soo aroortaa jirta axaadiis mutacadida ayaa ku timi saas aawadeed waa maalin fadli badan wey marka duca lagu ducaysto ducada maalinta carafa lagu ducaystaa ugu khayr badan wuxuuna nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah marka waxaa laga qaadanayaa ducada in lagu dadaalo yowmu carafa cidda weliba kusii dadaalaysa waxaa loo jeedaa cidda markaa joogta carafa cidda carafa joogta inay ducada marka aada ugu dadaasho oo aada ilaahay u barido oo khayr addunya waalaakhira ilaahay weydiisato khayrka adduunyadiiyo aakhiro naftiisana uu duceeyo waalidiinta uu duceeyo ciddii xaq kule uu duceeyo ee muslimiintoo dhanna uu duceeyo ayaa markaysa markaa fiican marka isaguna dadka uu ducaynaayo wuxuu ka helayaa ajar buu ka helayaa waata axaadiis ay ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ruuxa muslimkii hadduu u duceeyo walaalkiisoo ka maqan hadduu u duceeyo malag baa yidhaahdaa aamiin ilaahayu ducadan ajiibu aqbal walaka bimilin adna intaa in laeg baad leedahay yani xadiiska caynkaas wuxuu tilmaamayaa in ruuxanna loo aqbalayo malaggaasina markaa aamiin u odhanayo ruuxana marka waxa intii in laeg in la siiyo ayaa markaa dhacays saas aawoodee waxaa lasoo soo bacdu salaf waxyaalaha wanaagsan ay doonayaan walaalahooda muslimiinta ka maqan bay ugu ducayn jireen si iyagana ay ugu samafalaan iyaguna ay u helaan sidaasoo kale ay u helaan yani waxa weeye dadka muslimiinta ka maqan buu u ducaynaya markaasuu le ilah u dembi dhaaf ilah waxaasii ilah hebel waxaasii yani waa u ducaynaya yani waxa weeye ixsaanka uu u sameeyey hebel ama dadka uu sameeyey ugu duceeyey wuxuu ka helayaa ajar ya waa laga ajar siinaya hadduu ilaahay dartii u sameeyo marlamaadkana isaga laftiisana ducadii waad leedahay baa layidhi yacni siduu markaa ugu sugnaanaysa ducadu markaa way kala duwanaan kartaa inay sideedii ugu timaado ama balaayo lagaga daafaco ama markaa sawaabkeeda aakhiro loogu kaydiyo ee ajarkeeda yani waxa weeye ducada qofka muslim ku ducaysto ee aan dembi ahayn wax markaa dee aqbalaadeedii diidayana aanu la iman baa loo jeedaa ruuxa waa loo aqbalaa laakiin siyaaro kala duwan bay u timaadaa mar waxay u timaadaa iyadoo marka waxa weeye sideedii ah in loo soo dedejiyo adduunyada lagu siiyo oo wuxuu ku ducaystay uu helo marna waxay u timaadaa in balaayo ku soo socotay lagaga dabaalo oo lagaga celiyo ya marna waxay u timaadaa in thawaabkeeda iyo ajarkeeda aakhira loogu kaydiyo marka marlayba ruuxii waa ka faa'iidayaa marka ducada marka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wux isaga iyo nebiyadii ka horreeyeyba ay yidhaahdaan inay ugu khayr badan tahay towxiidkaas laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir culamada qaarkood waxay yidhahdeen iyada lafteedii baa markaysa markaa duca ah oo towxiidka ilaahay la waxidaya la keliyeynaya waxay noqonaysaa markaysa markaa duca ayay noqotaa oo ducadu mar bay noqotaa sanaa ilaahay la ammaanaayo ammaan ilaahay la ammaanaayo marba markaa ducadu noqotaa waatii ku soo arortay xadiiskii ducaau lmakruubi ducaau lmakruubi an taquula laa ilaha ila allahu alcaiim alxaliimu laa ilaha ila allahu rab alcarshi alcaiim laa ilaha ila allahu rab samaawaati rab alardi wa rab alcarshi alkariim yani nabigu wuxuu sheegay calayhi salaau wasalaam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ducaau lmakruubi an taquula ka kurbaysan ducadiisu ama ducaau lmakruubi an yaquula ducada markaysaga ruuxa kurbaysan qofka dhibaataysan ducadiisu waa inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcaiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcaiim laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim yani waxa weye tawxiid baa lagu celcelinaya ammaan ilahay la ammaanayo waa tawxiidun wa sanaa qaybna waa tawxiid lagu celcelinaayo ilaahay la keliyeynaayo qaybna waa ammaan ilaahay la ammaanaayo laa ilaaha ila allahu alcaiimu alxaliim yani waxa weeye laa ilaaha ila allah markii la yidhi haddana ammaan baa lasii raaciyey asmaadiisii ilahay lagu ammaanayo ayaa la raaciyey marka waa tawxiid iyo ammaan laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcaiim iyaduna waxa weye waa saas leeay laa ilaaha ila allahu alcaiim alxaliim laa ilaha ila allahu rabu alcarshi alcaiim laa ilaha ila allahu rabu samaawaati rabu alardi rabu alcarshi alkariim yani waxa weye waa saas wey marka haddana nebigu wuxuu ku magacaabay calayhi asalaatu wasalaam ducaa ducaa buu ku magacaabay towxiidka iyo ammaanta inay duco tahay ayaa laga qaadanaya oo lisaanulxaalka ayay duco ka tahay ama min xaysu almacnaa ayay markaa duco ka tahay xadiiskan laftiisa riwaayaadkiisa mid ka mid a ah ku soo aroortay iyadoo lagu tilmaamayo ducadiiba inay tahay laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika la ila aakhirih oo wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ka sheegayey baa odhanaya wuxuu yidhi kaana akharu ducaa'i rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam yowma carafa waxay ahayd ducada rasuulka waxa ugu badani maalinta carafa ducadu rasuulku maalinta carafa ku ducayso waxa ugu badnaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shay lahu lmulku walahu alxamdu biyadihi alkhayr wa calaa kulli shayin qadiir yani wuxuu tilmaamayaa ducada nebigu ku ducaysanaayo maalinta carafa waxaa ugu badnay towxiidkaas laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu biyadihi alkhayr wahuwa cala kulli shayin qadiir marka yada lafteeda duca la ictibaariyey duco yada lafteeda ayaa laga soo qaaday yada lafteeda duca laga soo qaaday culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sida duco looga soo qaadaya waxay tahay ammaanta cid la ammaano macno ahaan waxay markaa la macno tahay baryo la baryaayo ida asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi hanaau ya imaam a'immadii salafka ka mida la weydiiyey a'immadii salafka ka mida markaasa ay ducadu xaggay kaga jirtaa xadiiskaa sheegaya ducaa almakruubi an yaquula dabeedna wuxuu yidhi miyaad maqal ida asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi hanaau hadduu shakhsigu maalinku ammaano inuu isu kaa bandhigo oo wax toos kuu weydiisto waxa kaga filan inuu isu kaa bandhigo oo baryo toosa ah uu ku weydiisto waxa kaaga filan waxaa kaga filan eh, ammaanta ammaanta kaga filan marka ammaanta ilaahay la ammaanayo ayaa waxay ka dhigan tahay berye la baryay ka dhigantahay waana marka dee mid inagama naqaano weeyi oo cidda marka waxaw doonaysa inay wax ku weydiisato wakhtiyada qaarkood dee inay ku ammaantaa dhacda ah yani marka waxa weeye marka ammaanta ilaahay la ammaanayo iyo keliyeynta la keliyeynayaa duay ka dhigan tahay duco ayay ka dhigan tahay waa ducaa min xayu lmacnaa baabka boqol boqoliyo labaatan addikru cinda almashcari alxaraam dikriga ilaahay la xusaayo mashcarulxaraamka agtiisa yani musdelifo meesha ka midkae mashcarulxaraamka la yidhaahdo agteeda in ilaahay lagu xuso xadiiska laba boqoliyo sideed iyo soddon rakiba sal allahu aleyh wasalam alqaswa'a nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu markaa rakuub ka dhigtay oo uu soo fuulay hashiisii la odhan jiray alqaswa waa hal magaceed hashaasuu rakuub ka dhigto rakuub ahaan usoo fuulay xataa ata almashcar alxaraama ilaa uu ka yimi mashcarka xurmada leh ilaa uu ka yimi mashcarka xurmada leh ilaa uu ka yimi waa halkaa musdelifo ka mid ka ah ee hadda masjidku ka dhisan yahay ee buurta qusax agteeda yani weeyaan hmm. faistaqbala alqibla nebigu calayhi asalaau wasalaam wuxuu qaabilay qiblada xaggeeda ayuu u jeesto qibladu qaabilay fadacaahu ilaahay buu baryey wa kabbarahu ilaahay waa weyneeyey oo takbiir buu la yimi allahu akbar wahallalahu waa tahliishay yacni laa ilaaha ila allaahu buu yidhi tahliishu waa laa ilaaha ila allah yani laa ilaaha ila allah buu yidhi wa waxadahu ilaahay waa keliyeeyey inuu waaxid yahay ayuu ku ammaanay falam yazal waaqifan kama zuulinoo kama bixin nebigu calayhi asalaatu wasalaam inuu taagan yahay halkaa mashcarulxaraamka oo ku ducaysanaayo xataa asfara jiddan ilaa uu caddaaday waagii aad iyo aad u caddaaday yani waagii ilaa aad yo aad u caddaaday ayuu markaa halkaa taagnaa oo bimacnaa dharaar ay noqotay fadafaca dabeed waa ka socday nebigu sala allahu aleyh wasalam oo daabadii ayuu marka waxaweyan yani markaa kaxeeyey oo dhaqaajiyey qabla an tatluca ashamsu intaan qoraxdu soo bixin ka hor ayuu daabadii dhaqaajiyey oo halkaa ka tegey xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi jaabir xadiiskii dheeraaye jaabir buu ka mid yahay maalinta sagaaloodka waxaa la taagnaa carafaa la taagnaa carafa laga soo dhaqaaqi maayo ilaa qoraxdu dhacdo qoraxdu markay dhacdo ayaa laga soo dhaqaaqaya carafa nebiguna sala allahu aleyh wasalam qoraxdu markay dhacday ayuu carafo ka soo dhaqaaqay waa khilaafay markaa gaaladii gaaladu waxay ka soo dhaqaaqi jireen intaan waxa weye qoraxdu dhicin bay ka soo dhaqaaqi jireen carafa nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaame waxa uu sugay ilaa inta qoraxdu dhacaysay markii qoraxdu dhacday ayuu carafo ka soo dhaqaaqay isagan weli tukan maqhribkii maqhribkiina dib buu u dhigtay musdelife markuu yimi halkaasuu maqhrib iyo cishe oo jamci ah oo uu kulmiyey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday halkaa markuu ku tukaday dabeedna waa seexday markuu seexday wuxuu markaa toosay salaaddii subax ayuu u kacay salaaddii subax markuu u kacay dabadeed marka halkuu xalay seexday ayuu ku tukaday markuu salaaddii ka baxay dabadeed waagii markuu caddaaday ayuu salaaddii tukaday salaatu subxi ayuu tukaday markaasuu dabeedna soo fuulayaa hasha uu rakuubka ka dhigtay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu markaas soo korayaa dabeedna markaasuu mashcarulxaraamka xaggiisu qabanaya mashcarulxaraamka xaggiisu qabanaya bacdu ahlicilmi waxay mashacarulxaraamku waa musdelifoo dhan laakiin culammadu waxay u badiyaan in mashcarulxaraamku meel khaasa oo ka mida musdelifo inay tahay waana halka masjidku hadda ka dhisan yahay buurta qusax yani markaa sinteeda oo masjidku ka dhisan yahay halkaasaa mashcarulxaraama halkaasaana nebigu sala allahu aleyh wasalam markaa uu istaagay halkaasuu u socday isagoo marka meeshu seexdayba ay musdelifo tahay haddana halkiisii kuma ducaysan waa ka yimi nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaa uu halkaa yimi goobtaa uu masjidku ka dhisan yahay agagaarkeeda meelahaas uu yimi halkaa markuu yimi ayaa isagoo daabadiisii saaran hashiisii saaran ayuu xagga qiblada u jeediyey qiblada isagoo u jeeda ayuu deedna ducaystay duca dheer buu nebigu ku ducaystay duca dheer ayuu ku ducaystay ilaa waxaw dhulku si fiican markaysa marka waxaan yani uu noqonayo mid ilaysa oo waxa weeye aad iyo aad marka u cad ilaa uu noqonayo laakiin qoraxdun baan soo bixin soo bixitaanka qoraxdu soo baxaysa ma sugin nebigu sala allahu aleyh wasalam taana wuxuu khilaafay mushrikiintii gaaladii buu khilaafay waayo gaalada caadadu waxay ahayd markay halkaa yimaadaan mashcarulxaraamka inay waxaweye sugaan inta qoraxdu ka soo baxayso qoraxdu intay ka soo baxayso may dhaqaaqi jireen halkaasay ku sugnaan jireen halkaasay isugu faani jireen aabbayaashood bay halkaa ku sheegisheegi jireen iyo marka aabbahay baa sidan ahaa isugu faani jireen aabbahay baa sidan ahaa aabbahay baa sidan ahaa yani waxyaalahaasay ka akhrin jireen markaasay waxay odhan jireen ashriq sabiiru kayma nuhiir buurta sabiirey waxaad noqotaa mid ilays lahoo qoraxdii bacadka hayo si aan u dhaqaaqno aan u soconno ya si aan u weerarno bimacnaa aan u soconno markay arkaan buurtaa markaa in bacadku qabtay markaasay dhaqaaqi jireen nebigu calayhi salaatu wasalaam taana waa ku khilaafay oo ma sugin ilaa inta buurta sabiir uu marka ilayska qoraxdu ka qabanayo ma sugin nebigu calayhi salaau wasalaam iyadoo qoraxdu aan soo bixin ayuu nebigu socday calayhi salaau wasalaam waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida in mashcarulxaraamka mawdica khaaska in lagu ducaystaa inay sunnatoo fiican tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ducada in lala qaabilo qiblada fastaqbala alqibla yani waxay yidhaahdaan eh, mashaayikhda qaarkood ducada waxaa u qibla asamada marka xadiiskan iyo axaadiis badanoo kale waxay caddaynayaan qiblada ducadu inay tahay qiblada salaada ya axaadiis badan baa ku soo aroortay noocaas oo xadiiskanna ka mid yahay xadiiskii istisqaagu ka mid yahay roob doonta ku saabsanaa ka mid yahay axaadiis kale ay ka mid yihiin sida axaadiista jamaraadka markay tuuranayeen nebigu sala allahu aleyh wasalam yani jamrat suqra iyo jamrat lwusta labada mid walba markuu ducaysanayo wuxuu qaabili jiray qiblada wakada safa iyo marwe markuu ducaysanayo wuxuu qaabili jiray qiblada wakada carafa markuu ducaysanayo wuxuu qaabili jiray qiblada yani waxaa soo aroortay mawaadic fara badan oo nebigu sal allahu aleyh wasalam ducada la qaabilay qiblada la qaabilay waxaa kaloo xadiisku sheegayaa ducadii inuu ku laray dikri uu ilaahay xusaayo oo tawxiid leh oo takbiir leh inuu markaysaga ku laray marka iyaguna waxawey ducaa waa sanaagii baa ku jira waa duco yani marka ammaan ah weeye ducadii sariixa ahaydna waa la socotaa oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa la iman jiray baabka boqol iyo koob iyo labaatan atakbiiru cinda ramyi iljimaari maca kulli xasaa takbiirta la takbiirto allahu akbar la yidhaahdo cinda ramyi aljimaari marka waxa weeye dhagxanta la tuurayo maca kulli xasaatin xabad kastoo quruuruxa la jirkeeda in la takbiirto allahu akbar la yidhaahdo ayaa markaa halkanna uu sheikhu u baabaystay oo baabkan uu u guntay jamaraadka marka la tuurayo yacni dhagax kastoo la tuuraayo ama xabad kastoo quruuruxoo la tuurayo waa in lala takbiirtaa oo allahu akbar la yidhaahdaa xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo soddon yukabiru kulama ramaa bixasaatin cinda aljimaari halaa wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar nebigu calayhi asalaatu wasalaam yukabbiru waa takbiiranayo allaahu akbar buu odhanayey kullamaa ramaa bixasaatin markastuu tuuro xabad quruuruxa cinda aljimaari ahalaa yacnii dhagax tuuradka saddexda ah dhagax tuurada saddexda agtooda xabad kastoo quruuruxa markuu tuuranayo wuxuu markaa odhan jiray allaahu akbar umma yataqadamu intaa dabadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam hormarayey oo hore u soconayey wa yaqifu waa istaagayey yadcuu xaaluu ducaysanayu istaagayey wuxuu ducaysanayey mustaqbila alqibla xaaluu qiblada qaabilaayo ayuu ducaysanayey raafican yadayhi wuxuu markaa ducaysanayey raafican xaaluu sare u qaadayo yadayhi labadiisa gacmood uu sare u taagayuu ducaysanayey labadiisa gacmood xaaluu sare u taagayo ayuu ducaysanayey bacda aljamrati aluulaa waathaaniya dhagax tuurka koowaad dabadeeda wathaaniyati iyo dhagax tuurka labaad dabadeeda ayuu ducaysanayey amaa jamrat alcaqabati fayarmiiha dhagax tuurka marka waxa weeye saddexaad miya oo jamratulcaqaba la yidhaahdo yani jamratlkubra waa la yidhahda waa dhagax tuurka weyn jamratulcaqabana waa la yidhahdaa oo dee waxa weeye jirtii yani buurta markaysa marka wa karinta marka ay leedahay bay xoogaa ugu xigtaa xaggeeda xagga karinta buurta bay ugu xigtaa waddadaa buurta marka maadaamay igu xigto jamratulcaqaba la yidhahdaa jamratulkubrana waa la yidhahdaa dhagax tuurka saddexaad ee jamratulcaqaba la yidhahda miya waa dhagax tuurka marka waxaan xagga markaa jiirta ama buurta karinteeda ku dhowe fa yarmiiha waa tuuri jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam wa cinda kulli xasaatin waana takbiiranayey xabad kasta oo quruuruxo uu tuuraya agteeda xabad kastaoo quruuruxo uu tuuraya agteedana allaahu akbar buu odhan jiray wayansarif waa laabmi jiray walaa yaqifu cindaha agteeda isma taagi jirinoo kuma ducaysan jirin walaa yaqifu cindaha dhagaxtuurkaa saddexaad dhagaxtuurkaa saddexaad agteeda isma taagi jirin oo kuma ducaysan jirin labada hore ayuu istaagi jiray agteeda oo ku ducaysan jiray labada dhagaxtuure hore ayuu agtooda istaagi jiray oo ku ducaysan jiray isagoo qiblada qaabilaya xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim min xadiis cabdillahi bni cumar xadiiskani wuxuu sheegayaa dhagax tuurada la tuuranaayo maalmahaas xajka ayaama minan la tuuranayo maalmaha mina koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka qofkii aan degdegin saddexdaa maalmood min saddex meelood baa la tuuraya maalinta tobnaad hal meel keliyaa la tuuraya saddexdaba lama tuuraya labada hore waa lasoo dhaafayaa dhaafaya jamrat asuqra iyo jamrat alwustaa dhagax tuurka yar iyo dhagax tuurka dhexe labada dhagax tuure xagga markaa masjidu khayf u xiga ama xagga mina gudaheeda u xiga labadaa waa la soo dhaafaya ka ugu soo baalleeye ma ka ugu soo xiga ayaa maalinta tobnaad la tuuraya oo jamratulcaqaba la yidhahdo ama jamratkubra la yidhahdo aljamratkubrana waa la yidhahdaa jamratcaqabana waa la yidhahdaa laakiin saddexda maalmoodee dambe koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka qofkaan degdegin waxa uu tuurayaa saddex dhagax tuur buu tuuraya wuxuu kaga soo bilaabayaa dhagax tuurka ugu xiga xagga masjidu khayf ama mino gudaheeda ugu xiga dhagaxtuurka dhagaxtuurka xagga mino ugu xiga dhagaxtuurka xagga mino ugu xigu kaga soo bilaabaya oo jamrata suqra la yidhaahdo kaas wuxuu ku tuurayaa toddoba dhagaxoo yaryar dhagxanta la tuurayaa qaar waaweyn ma aha kaaniyaalla ma aha waraaba tuura ma aha yani waxa weye dhagxanta la tuuraya waa quruurux nebigu calayhi salaatu wasalaam dhagxantaa yaryare qururaxaa ayuu sacabkiisa saaray markaasuu amhaala ah haaulaa'i farmuu ayuha annaas kuwaasoo kale tuura wuxuu u diray fadl bnu cabbaas buu yidhi marka ulqut liya alxasa quruurx soo gur falaqadtu lahu xasayaatin hunna xasa alkhadfi waxaan u guray markuu yidhi quruurux soo gur quruuruxa markaysagaa finiinkae fartiiyo suulka sidaa lagu tuuro ayaan u soo guray buuhi falaqadtu lahu xasayaatin hunna xasa alkhadfi waa kuwa yaryare fartiya suurka saa loogu tuuri karo kuwaasaan usoo guray buui baabacadiisu sidaa u saaray buui marka si amhaala haaulaa'i farmuu ayuha annaas kuwaasoo kale tuura dadow wa iyaakum alghuluwa fainama ahlaka man kaana qablakum alghuluwu fi ddiin ya waxaan idinka digaya inaad diinta ku talax tagtaan waayo kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay inay diintii ku talax tageen inay diintii ku talax tageen oo huluwi la yimaadeen ayaa halaagay huluwiga xaggay khusaysaa culamadu waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu is yidhaahdo waxaa ka fadli badan dhagxantan yaryar kuwa waaweyn in la tuuro ya waa nooc huluwi ah waa talaxtag diintii lagu talax tegey ya ila kama fadli badna dhagxanta waaweyn haddii loo ictiqaadiyo inay ka fadli badan yihiin ya ta kale nebigu markuu yidhi kuwaa yaryar tuura in laga tallaabo oo kuwa waaweyn la tuuro iyadoo loo malaynayo fadiiladii inay ka badan tahay dee waa laga xadgudbo yani markaa huluwi baa lala yimi siduu nebigu yani markaa wasadyadii uu sheegay ya ee dhexdhexaadka ahayd waa laga tallaabay markaa sidaas aawadeed kuwa la tuuraya waa dhagxanta eerdhe quruurxa waa kan inoo sheegaya kulama rama bixasaatin wuxuu tuuraya dhagxantaa yar ee quruurxa buu tuuraya xabad xabad baa loo tuuraya laysma raacinayo mar lama wada tuurayo waxay ahlucilmigu yidhahdeen haddii toddobada xabo mar la wada tuuro baa la xisaabinaya inta kalena waa lahwi wax kasoo qaad male waa in mid walba mar gaara la tuuraa gacanta midig baa lagu tuurayaa gacanta midig ayaa lagu tuurayaa marka la tuuraayo mid walba waxaa la odhanayaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saasaa loo tuuraya sidaas ayaa loo tuuraya ilaa toddobada xabo sidaa ku dhammaystirmaan dadka qaarkood waxay ku daraan bismillaahi oo waxay yidhahaan bismillaahi wallaahu akbar laakiin ma soo aroorin nebigu calayhi salaatu wasalaam bismillaahi inuu raaciyey oo labada iskuma darin saxaabada laftoodana lagama hayo labada inay isku dareen waa dhacday saxaabada qaarkood inay markaa inay dawaafkao kale ku dareen bismi bacdu saxaaba marka laakiin xaggan jimaarka ramyuljimaarka markay tahay dhagxanta la tuuraayo bismillaahi in lagu daraa nebigana kama iman saxaabadiisana kama iman saas aawoodee ziyaadada waa inaan waxba lagu darin waa in allahu akbar keliya la yidhaahdaa allahu akbar keliya waa in la yidhahdaa ruuxa haddii gacantii midig markaa aanu ka tuuri karayn ama markaa waxa weye aafa kaga sugan tahay amaba u go'an tahay dee markaa waxay noqonaysaa inuu bidixda ka tuuro ayay markaa noqonaysa xadiisku wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu labada dhagax tuuree koowaad iyo labaad inuu markaa ducaystay weliba waxaa riwaayaadka qaarkood sheegayaan ducada uu ku ducaystay duca aad u dheer ahayd jamrata suqra markuu tuurto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ducaystay duco aad iyo aad u dheer saxaabadii waxay ku qadareen oo yidhahdeen qadarku ducaysanaya waxay ahayd dhagax tuurkaa koowaad markuu tuuray ee jamrata suqra qadar suuratulbaqara la akhriyo ayuu nebigu taagnaa u ducaysanayey ya waa garanaysaa intay suuratubaqara la ya waa duca aad iyo aad u dheer kadib dhagax tuurka labaad markuu tuurtay nebigu sala allahu aleyh wasalam horuu u socday qibladuu qaabilay markaana waa ducaystay duca aad u dheer laakiin in yar ka yar ducadii uu markii hore ku ducaystay ka yar duca ka waabsanoo ka yar wakhtigeedu ka yar yahay ayuu ku ducaystay laakiin iyaduna aad u dheer ta saddexaad markuu tuurtay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ducaysan markii waa dhaqaajiyey marka ficilka uu nebigu sameeyo iyo tegista uu ka tago mid walba waa in lagaga daydaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacaa saas yada wey baabka boqol iyo labayo labaatan ducaau tacajubi waalamri saari ducada markaa lagu ducaysanayo marka la yaabo oo wax la yaab le ruuxa la kulmaan iyo walamri saari arrinka farxaddali markay la kulmo walamri saari iyo arrinka farxaddale wax kaga farxinayaa markuu la kulmo inuu ducaysto ama ducadu ku ducaysanayo xadiiska laba boqol iyo afartan subxaana allah wuxuu sheegayaa wax la yaab leh markuu la kulmo inuu marka waxa weeye tasbiixsadoo subxaana allahi yidhaahdo taasna waxay ku so axaadiis badan oo kala duwan bay ku so waxaa ka mid a ah xadiiskii marka abu hurayra ee sheegaya subxaana allahi ina almuslima laa yanjusu ama subxaana allahi ina almumina laa yanjusu axaadiistana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey subxaan allahi ina almuslima laa yanjusu bukhaari baa soo wariyey subxaana allahi ina almumina laa yanjusu abu hureyru markiisaga la hadlay abu hureyr wuxuu u qabay ruux hadduu janaabo qabo dadkii marka waxa weye inuu salaamo oo markiisaga la joogo inaynay ahayn marka waxa weye sidaas aawadeed ayuu marka ku yidhi muslimku ma nijaasoobo marka nebiguna waa tasbiixsaday calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa wax lala yaabo marka la arko in la tasbiixsanayo xadiiska laba boqol iyo koob iyo afartan allahu akbar waa saas si la eg marka arrin lagu farxa la arko ama arin aan lala yaabo la arko in allahu akbar la yidhaahdo iyaduna waxa waa jirtaa waa soo aroortay waa jirtaayo waa soo aroortay waxaa ka mid a xadiiskii ku saabsanaa khaybar nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu tegey uu doonaayey inuu furto nimankii yuhuudda meesha deganaa markay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye way naxeen dabeedna markaasaa nebigu yidhi allaahu akbar kharibat khaybar allaahu akbar kharibat khaybar ilaahay baa weyni badanoo wax walba ka weyn khaybar waa markaysa waa kharaabtay ama ha kharaabto sidaas yadaa buu marka uu yidhi xadiiskana wuxuu ku sugan yahay bukhaariga ayuu ku sugan yahay waana min xadiisi anas ibni maalik weeyaan axaadiis kale lafteeda waa ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi allaahu akbar waa soo aroortay xadiiskii laftiisa abi waaqid aleysi ku saabsan allahu akbar inaha sunan latarkabunna sanana man kaana qablakum yani isaguna wuxuu kuso arooray lafdiga allahu akbar riwaayaadka qaar riwaayaadka qaarna waxaa kuso aroortay subxaan allah yani labada riwaayaba way jirtaa marka axaadiis mutacadida ay ku yimaadeen dikrigaas in ilahay lagu xusayo axaadiis mutacadida ayay ku yimaadeen allahu akbar marka kharibat khaybar wuxuu ku sugan yahay saxiix ayuu ku sugan yahay oo wuxuu ku yimi eh, fii saxiix albukhaari ayuu markaa ku yimi waana min xadiisi anas waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf inay karaahiyeysteen marka la yaabo in tasbiix ama takbiir lala yimaado inay karaahiyeysteen ayaa laga soo naqliyaa bacdu salaf laakiin karaahadaasi maxal male karaahadaasi shay saxa ma aha maadaama marka waxa waxawaye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey oo axaadiis la hayo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa la raacayaa ee cidda karaahiyeysatay waa cid masaladu ka qarsoontay marka sidaas aawadeed yani waxa weyaan iyada marka lama raacayo wax karaaho ku jiraana ma jiraane waa shay maxmuud oo fiican weeye marka la yaabitaanka in la tasbiixsado ama la takbiirto allahu akbar la yidhahdo ama subxaana allahi la yidhahdo xadiiska boqol iyo saddexiyo labaatan maa yafcalu man ataahu amrun yasuruh wuxuu samaynaayo kuu u yimaado ama la kulmo arrin farax geliya uu la kulmo wuxuu yeelayo samaynayo ayuu halkanna kaga hadlayaa xadiiska laba boqol iyo labiyo afartan kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalama ida ataahu amrun yasuruhu aw yusaru bihi nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wasalaam ida ataahu markuu u yimaado amrun yasuruhu arin farax gelinaya markuu u yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam aw yusaru bihi ama arin lagaga farxinaya oo sababtiisa uu ku farxayaa uu yimaado siiqada laga dhigay muqhayaru siiqo aw yusaru bihi ama arrin lagaga farxinaya markuu u yimaado oo lagu farax gelinaya markuu u yimaado wuxuu markaa samayn jiray oo uu ahaa khara saajidan mid dhaca ayuu ahaa saajidan xaal uu sujuudaayo oo sujuud doonaayo sujuud niyeysan yahay buu dhici jiray shukran lilaah wuxuu markaa eh, u dhacaayey sujuudda ugu dhacaayey shukran lilaahi shukrinaqu ilaahay u shukrinaqaayo ama xaaluu ilaahay u shukrinaqaayo ayuu markaa sujuudda u dhacay waxaa bannaan saajidan damiirka mustakiniga ku ah inaad markaa ka xaalayso waaad tidhaahdo wuxuu sujuudayey shukran lilah ay shaakiran lilaah xaaluu ilaahay u shukrinaqaayo sujuudaaya tabaaraka wa tacaala ama aad ka dhigto laba xaaloo mutaraadifaan ah laba xaaloo mutadaakhilaan oo isku guda jira laga dhigo ama mutaraadifaan oo isfangashan laga dhigo haddii mutaraadifaan laga dhigana waxay noqonaysaa khara faacilkeeda labadaba in laga xaaleeyo khara wuxuu dhici jiray saajidan xaaluu markaa sujuud niyeysan yahay buu dhici jiray oo sujuud doonaayo waa xaala manwiya shukran lilaah xaaluu markaa waxa weeye yacni shukri naqaayo ayuu markaa dhici jiray ama la yidhaahdo mafcuulu lahu alloo laqbeeyo wuxuu markaa sujuud u dhacayey shukran lilaahi shukrinaq daraaddeed uu ilaahay u shukrinaqayo wejigaa weliba marka waxaweyan mafcuul lahuga baana sii fiican tabaaraka wa tacaala ilahay isagaa khayrkiisu batay oo barakadiisiiyo khayrkiisu fara bateen wa tacaala isagaa koreeye xadiidkan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey min xadiii abi bakra xadiiska abi bakra isagoo ka mida ah, sheekh albaanina waa quweynayaa sheekh albaanina waa quweynaya marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa sujuudu shukri in lala yimaado marka nicma qofka ku cusboonaato nicmo cusubi markay u soo darido nicmo cusubi markay u soo darido oo nicmadii markaa waxa weye u ogaado isla markaa inuu sujuudu shukri la imanayo ayuu xadiisku sheegaya waxaa la mida bay yidhahdeen culammadu hadday balaayo ka daafacanto balaayo ku soo aadanayd baa balaayadii ka baaqatay iyada qudheedu waa nicmo marka sujuudu shukri wakhtigaana waa la imanaya waa sujuud ilaahay loogu shukri naqaayo marka sujuudu tilaabaha waxay kaga duwan tahay qasadka horta waa kaga duwantooyo sababtay ku yimaadaan oo midna tilaawaha sababta mawdicyo khaas oo aanka ka midoo la akhriyo sujuudu tilaawaha sabab u ah sujuudu shukrigana akhrin qur'aan la akhrinaya uma sabab ahee nicmo kaleoo ruuxa u cusboonaata u sababa xilliga lala imanayaana waa kala duwantoo sujuudu shukri salaadda gudaheeda lagulama yimaado sujuudu tilaawa salaad iyadoo lagu jira iyadaan lagu jirin mid walba waa lala yimaadaa laakiin sujuudu shukriga salaad gudaheed lagulama imanayo saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhahdaan ruux hadduu salaadda gudaheeda sujuudu shukri kula yimaado in markaa garasho la'aan ama ilowshiye iyo wax la mida loogu cudro mooye hadduu u badrheedho salaaddu waa buraysaa bay yidhahdeen marka salaadda gudaheeda lagulama iman karo sujuudu shukri lagulama iman karo asxaabta nabigu calayhi asalaatu wasalaam wa ridwaan ullaahi cala asaxaaba waxay ahaan jireen iyagana nicmu marka ku cusboonaato qaar marka waxa sujuudu shukrigaa la yimaada bay ahaayeen macna ka soo arooray dhacdooyin kala duwan sida marka caliy bn abi aalib markuu khawaarijta la dagaalamayey khawaarijta markuu la dagaalamayey oo markaa oo waxa weeye marka dagaalkii dhammaaday oo nimankii la laayey badankoodii midhar yaroo baxsaday mooyaane intoodii kaleo dhan gamta la isu taagoo la laayey ayaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cali baa odhanaya nebigu wuxuu sheegay nimankaas yacni nin ka mida oo calaamada ayuu sheegay nimanka waxa weeye khawaarijta ah ee dilkooda fadli uu ku sugan yahay ajarka badan uu ku jiro wuxuu yidhi marka waxawe waxaa u calaamada nin waxa weeye marka cududdaa naasoo kale wax la midi ka laalaado ya dasadya nin marka waan naas buu saaxiib yahay naaskuna cududaasu ka laalaadaa waa laalaado naasoo kale ah ayuu cududda ku leeyihi calaamad caynkaasaa nebigu sheegay buu yihi sala allahu aleyh wasalam ninkii ha la soo baaro nimanka la dila laga soo baaro markaasaa la soo eego markaasaa xoogaa la waayey hore loo waayey markaasuu yii been ma sheegin buu yii waa in la soo baaro ninkii la helaa markii dambaa meel laga helay markii la helay ayuu ku farxay dabeedna markaa sujuudu shukri buu ilahay u dhacay sujuudu shukriga wuxuu ugu dhacayaa nimankaa dilka la dilaayu nebigu wuxuu u sheegay fadli aad u fara badan ya yani tuuba liman qatalahum geedka janna wuxuu u sugnaaday ama markaa wanaag fara badani wuxuu u sugnaaday cidda disha ya yani wuxuu u sheegay fadiilo fara badan baa nebigu u sheegay marka fadligii inuu markaa muxaqaq yahay ayuu ku hubinayo halkan ku hubsanayey marka hore ha u badiyaba markaa inay iyagu yihiin ya laakiin calaamaddii uu nebigu sheegay markuu helana dee yaqiintii waa usii kordhaysa oo arrinkaas yani marka uu yaqiininayay waa usii ziyaadaysa sidaas aawoodee sujuudu shukri ayuu marka u dhacay cali bnu abi aalib kacbu bnu maalik markii loogu bushaareeyey towbadda ilaahay ka aqbalay saxaabiga la yidhahdo kacbu bnu maalik markii loogu bushaareeyey inuu ilaahay towbaddii ka aqbalay oo bushaaradaasi ay soo gaadhay sujuudu shukri buu ilahay ugu dhacay wuxuu ihi salaad subaxanoo tukaday oo gurigayga korkiisa aan ku tukaday buui maadaama laga haajiray oo de markaysa markaa waxay ka qaataan culammadu ruuxa markaa waxa weeye dadku la yidhi ka haajira inuu markaa cudurdaar ay u noqonayso uu jamaacadii uga hadhi karo marka gurigayga korkiisaan ku tukaday buui salaaddii subax markaan tukaday dabadeed ayaan waxaan maqlay buui cod ya nin baa dhawaaqay cod dheer yani saxaabadii waxay u kala dheeraynayeen si ay ugu bushaareeyeen ninbaa wuxuu soo fuulay buui markaysaa faras suu degdeg igu soo gaadho isagu u noqdo awalu man yubashir nin kalena waa dhawaaqay buui codkii baa ka soo dheereeyey buui ninkii markaa faraska soo fuulay iyadoo marka uu leeyahay ku bushaarayso yani waxa weyaan kacbu maliko ya towbaddii ku bushaarayso markaasaan waxaan u dhacay buui sujuud aan ilahay u sujuuday ya marka taasina waxay ka mid tahay waqaaicda markaa saxaabada ka dhacday marka saxaabadana waa ka soo aroortay oo nebiga sal allahu aleyh wasalam dayasho ay ku dayanayaan eh, ay kala kulmeen ayay markaa iyaguna u marka sidaas aawadeed eh, waa marka waxawa yani sujuudu shukrigu marka nicma qofka ku cusboonaato inuu markaa sujuudaa sujuudu shukri waa fiican tahay eh, baabka boqol iyo afar iyo labaatan maa yaquulu man axasa wajacan fii jasadih wuxuu odhanayo qofka ka dareema xanuun jidhkiisa ka dareemaa wuxuu odhanayo xadiiska laba boqol iyo saddex iyo afartan dac yadaka cala aladii ta'allama min jasadik dac dhig yadaka gacantaada waxaad saartaa cala aladii kii mawdici ta'allama ta'allama xanuunsaday min jasadika jidhkaaga xaaluu ka mid yahay xanuunsaday wa qul waxaad tidhahdaa bismi illaah magaca ilaahay baa magaca ilaahay buu ku sugnaaday bilowgaygu ay bismi illaahi ibtidaa'ii ama bismi illaahi magaca ilaahay baan abtadi'u ku bilaabayaa alaasan saddex goor buu ku celinayaa bismi illaah bismi illaah bismi illaah saddex goor buu odhanaya sida uu u qoray marka waxa weye hadda dabcada loo qoray waa laga fiican yahay oo ba'da marka in hamsadii lagu taagaa fiicnayd sida rasmiga marka caadiga u yani waxaa jirta hamsada waxa la xadfaa hamsatulwasliga ah marka bisimka la dhammaystirayo oo bismi illaahi araxmaan araxiim markay kaamiltoo dhammaystiran tahay lama qoro hamsadaas mamnuuc laakiin haddii aan la dhammaystiraynin oo bismillaah keliya ay tahay oo isimkii oo kaamiloo alraxmaan araxiim la soconnin hamsada lagama tago yaan la akhrinin laakiin lagama tago qoraal ahaan rasmulcaadi kama hadlaya rasmi musxafka rasmiga musxafku waa siduu u yimi isagu qaacido marka waxaan yani wuxuu ku socdaa uun sidii saxaabadu u qoreen laakiin rasmiga caadiga isagu waa isilaaxi qawaacid buu leeyihi aan la khilaafin rasmiga caadiga ah bismi illaahi haddii aan la dhammaystiraynin lagama tago marka waxaweya hamzada hamsatulwasliga ah ilaaba ilaa waa in la qoraa laakiin haddii la dhammaystiraayo waa in la xadfaa oo aan marnaba la qorin waqul waxaa tia bismi bismillaahi dheh salaasan saddex goor saa dheh waqul waxaa sabca maraatin toddoba goorna waxaa tidhahdaa acuudu billaahi waxaan magan galay ilaahay allah baan magan galay ilaaha xaqa ah ayaan magan galay allah waxay la macno tahay alilaahu alxaq ilaaha xaqa bay la macno tahay acuudu waxaan magan galay billaahi ay allah baan magan galay alilaahu alxaq ilaahay xaqa ahaa baan magan galay wa qudratihi awooddiisaan magan galay waxaan ka magan galay min shari maa kii sharkiisa ajidu aan helayo yani kii sharkiisa ajidu aan helayo oo bimacnaa xanuunkiisa hadda aan dareemayo wa iyo kaan ka baqayo yani wuxuu u jeedaa yacni dhibta hadda aan dareemaaye igu sugan hadda ee jirta iyo dhibtaan ka baqaye mustaqbalan inay ii timaaddo aan ka baqayo labadaba ilaahay baan ka magan galay oo aan ka hoos galay allah wa qudratihi ayaan marka markaysagaa ka magan galay inuu allah iga magangeliyo xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cusmaan ibni abilcaas xadiiskani wuxuu sheegayey qofka meeli jidhkiisa xanuunayso wuxuu saarayaa gacanta meesha xanuunaysa meeshay doontaa noqoto gacantiisa midig buu saarayaa meesha xanuunaysuu saarayaa markuu meeshaa saaro ayuu saddex goor wuxuu odhanayaa bismiillaah bismillaah bismillaah isagoo qalbiga soo xaadirinaya niyada isagoo soo xaadirinaya ayuu saa odhanaya dabeedno marka waxaa isagoo gacantii weli ku hayaa buu toddoba goor wuxuu ku celinayaa niyaddiina uu soo xaadirinaayo acuudu billaahi wa qudratii min shari maa ajidu wa uxaadir acuudu billaahi wa qudratii min shari maa ajidu wa uxaadir toddoba goor buu ku celinaya sidaas yadaa buu odhanaya waxaanu ku odhanayaa biniya ya niyo ikhlaas ah ayuu ku odhanaya sida hadduu yidhahdo xanuunku waa ka tegayaa in sha allah waa ka tegaya sababtu waxay ahayd cumaan ibnu abilcaas baa markuu islaamay xanuun buu dareemay xanuunkii ayaa ka tegi waayey nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ya rasuul allah laga soo bilaabo markii aan islaamay ilaa haddadaa meelunba had iyo jeer i xanuunaysa dabeedna markaasaa nebigu ku yihi sala allahu aleyh waslm meesha gacanta saar bismillaahi saddex goor dheh dabeedna markaa ducadaana ku ducayso acuudu billaahi wa qudratii min shari maa ajid wa uxaadir riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray acuudu bicizat illahi wa qudratihi min shari maa ajidu uxaadir oo cize in lagu darayo ayaa riwaayaadka qaarna ku soo sidii baan idhi buu sameeyey saddex gooroo bismillaahi aan idhi gacantii aan saaray saddex goorna bismillaahi aan idhi toddoba goorna acuudu billaahi wa min shari maa ajidu uxaadir inaan idhaahdo dabeedna markaasaa xanuunka iga tegey xanuunkii meeshay xanuunaysa waa iga ba'ay buui yani markaa yaqiin waa inuu kula yimaadaa qofku iyo ikhlaas markuu sidaa yeelaayo yaqiin iyo ikhlaas uu yaqiinsan yahay nebigu sala allahu alay waslm siduu sheegay ikhlaas ilaahay dartiina ula imanayo waxyaalaha laga qaadanaya laga dariishanaya waxaa ka mida sifaatka ilaahay inayn makhluuq ahayn waayo waa la magangalay galay oo waxa weeye wa qudratihi iyo qudrada ilaahay magangal la magangela ayaa ku sugan riwaayada kale markaa waxay cizada kordhinaysaana waxay noqonaysaa laba sifo sifaatka ilaahay in la magan acuudu bicizati illaahi wa qudratih yani marka waxay kutusinaysaa sifaatka ilaahay inay yihiin hayru makhluuqa yani waxa weeyaan qaaran makhluuq ahayn inay yihiin inay bannaanta in la magan galana waa laga deliishanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cidda waxa weeye markaa sidaas waxa weeye tidhaahda hadday yaqiin iyo ikhlaas kula timaado inay marka waxawe ladnaanayso xanuunkaasi ka tegayo ayaa markaa ku sugan oo laga qaadanaya laakiin yaqiintii ikhlaaska waa in aad loogu dadaalo weeyaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk